بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وsلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وسلم qال المؤلف رحimه الله ومما laa يبنى عalayhi إعrاab waxyaabaha إعrاab aan lagu dhisin waxaa ka mid a an yaquula mcribkii inuu yihaahdo fي غulaami min naxwi غulaamu زaydi غulaamu زaydi gulaamka ku jira inuu yidhaahdo mudaafun keliya inuu yidhaahdo icraab laguma dhiso muqtasiran caleyh asagoo qowlkaas keliya ku gaabsanaya waxyaabaha aan ninka mucribka u fiicnayn waxaa ka mid ah gulaamu zaydin inuu ku gaabsado ghulaamkaas mudaaf keliya oo tusaale ahaan qaama gulaamu zaydin uu yidhaahdo qaama waa ficil maadi gulaamu waa mudaaf zaydin waa mudaaf ilayhi oo uusan ku darin faacil hada gulaamu zaydin hada waa ismu ishaarati mabniyun calى sukuun fi maxali rafcin mubtada gulaamu waa mudaaf zaydina mudaaf ilayhi keliya uu ku gaabsado fain almudaafa sababtuna waxay tahay mudaafka laysa lahu icraabu mustaqirun uma sugnaanin asaga icraab meel loogu soo hagaaga leh kalfaacili sida faacilku uu lehay icraab mustaqir ah fa ina lahu faacilka icraaban ma u sugnaadee mustaqiran wa huwa rafcu lafdan oo maxalan icraabta uu leeyahana waa inuu marfuuc yahay lafdanna marfuucuu ka yahay ama maxallan uu marfuucu ka yahay hadduu mabni yahay wuxuu leeyahay mudaafku sida faacilka oo kale ma aha sababtuna waxay tahay faacilka wuxuu leeyahay icraab loogu soo hagaago oo ah inuu marfuuc yahay laakiin mudaafku icraab loogu soo hagaago ma laha oo lama dhihi karo mudaafku waa marfuuc ama waa mansuub ama waa majruur waxay ku xiran tahay caamilka isaga ka horeeya laysa lahu mudaafka uma sugnaan icraabun mustaqirun kalfaacili wa naxwihi faacilka iyo wixii la mid ah ay ilfaacili naxwihi naxwi lfaacili mimaa lahu icraabun mustaqirun faacilka waxa la midka ah waa wixii icraab mustaqir ah leh kalmafcuul sida mafcuulu bihiga oo kale faina lahu mafcuulu bihi icraaban icraab baa u sugnaaday wa huwa nasbu waana nasbaha faina lahu mafcuulu bihiga icraaban mustaqiran icraab mustaqira waa u sugnaaday wa huwa nasbu bikhilaafi lmudaafi laakiin faacilka iyo mafcuulka waxaa ka duwan mudaafka ah fainahu laysa lahu icraabun mustaqiru icraab oo sugan ma laha wa inamaa icraabuhu mudaafka icraabkiisu bixasabi maa yadkhulu caleyhi waxay ku xidhan wixii asaga gala caamilka ka horeey bay ku xidhan tahay mima yaqtadi caamilkaasoo keeni kara rafcahu mudaafka inuu marfuuc noqdo aw nasbahu ama inuu mansuub noqdo aw khafdahu ama inuu makfuud noqdo fasawaabu haddaba wax saxda waxay tahay an yubayina inuu caddeeyo ninka mucribka ah mawqica icraabihi icraabkiisu meesha uu dhacay icraabkiisa meesha uu dhacay wuxuu ka wadaa ama waa faacil inuu yidhaahdo ama waa mubtada ama waa khabar ama waa mafcuulu bihi ama waa majruur iyo wixii lamida inuu dhaho faacilun inuu yia fayaquula uu yidhaahdo fayaquula uu yidhaahdo faacilun ow mafcuulun ow naxwa dalik hadduu sidaa yidhaahdo faacil hadda icraab mustaqir uu leeyahay waa la iska fahma inuu marfuuc yahay mafcuul waaye hadduu yidhaahdana waa la iska fahma oo icraab mustaqir uu leeyahay mubtada hadduu yidhaahdana waa la mid khabar hadduu yidhahdana waa la mid aw naxwu dalika min alcumudi oo wixii cumdo ah waalfadalaati ama wixii fadlo ah bikhilaafi almudaafi ilayhi laakiin mudaafka waxaa ka duwan mudaaf ilayga fa ina lahu icraaban mustaqiran mudaaf ilayga icraab mustaqira ayaa usugnaatay haddaba mudaafka iyo mudaaf ilayga way kala duwan yihiin mudaafku icraab mustaqira ma laha saa daraaddeed waa mudaaf keliya kuma gaabsa kartid mudaafu ilayhiga icraab mustaqir ayuu leeyahay mudaafu ilayhi waaye haddii aad tidhaahdo icraab mustaqir ayuu leeyahoo waa majruur wuxuu la mid yahay faacilkii iyo mafcuulu bihigii uu hore noo soo yidhi icraab mustaqir ayay leeyihiin wa huwa icraabkaasna aljaru bilmudaaf in mudaafka lagu jaray fa idaa qiila haddii la yihahdo mudaafun ilayhi culima waxaa la ogaana annahu majruurun inuu majruur yahay lafdan aw maxalan ama lafdi uu majruur ka yahay ama maxal ahaan wayanbagii lilmucribi ninka mucribka waxaa u fiican anlaa yucabira inuusan ka cabirin camaa huwa mawduucun calaa xarfin waaxidin wixii hal xaraf lagu dejiyey wixii caraftu hal xaraf keliya ay u dejiday bilafdihi lafdigiisa waa inuusan ka cabirin fayaquula marka uu yidhaahdo fi damiiri اlmutasili bilficli damiirka ficilka la xiriira uu yidhaahdo min naxwi darabtu damiirkaasoo darabtu xaggeeda ka ahaaday tu faacil waa inuusan dhihin id laa yakuunu smun haakada maxaa yeele ism sidaa ma noqdo ayuu leeyahay carabtu markii ay dejinaysay kelimaadka bacdulkelimaat waxay u dejiyeen shan xaraf qaarna afar bay u dejiyeen qaarna saddex bay u dejiyeen qaarna labay u dejiyeen qaarna hal xaraf bay u dejiyeen kuwa marka labada xaraf ka kooban labadooda xaraf sidooda uga dhawaaqay waana noo imaan doontaa laakiin kelimaadka hal xaraf keliya ay u dejiyeen halkaas xaraf xarafnimadiisa ha ku dhawaaqin uu leeyahay waxaa kala jira haddaba asmaa iyo asmaadaas musamayaadkeeda xuruufta waxay leedahay asmaa asmaadaasna waxaa musama u ah xarafka nafsad ahaantiisa haddii aad tidhaahdo aljiimu waa isim attaa'u waa isim albaa'u waa isim addaalu waa isim alxaa'u waa isim haddaba asmaadaas yay asmaa u yihiin musamayaadkoodii aaway musamayaadkooda waa xuruufta oo ah ja xa kha da ba ta kuwaas ayaa musamayaad u ah laakiin sidaas keliya looguma dhawaaqee ha-a lagu dara oo waxaa la yidhaahdaa tah jah dah bah khah sidaasaa la yidhaahdaa keligood haddii lagu dhawaaqana waa ba ta sa ja xa kha da waa xuruuftii xuruuftaas haddii aad ku dhawaaqee sidaasaad ugu dhawaaqee laakiin isimkooda ku dhawaaq marka lagu yidhaahdo aljiimu alxaa-u attaa-u alba-u waa inaad tidhaahdo kuwaas inay asmaa yihiinna waxaa kuu caddaynaa haddee alaa gashay marka xuruuftu asmaana waa leedahay si ayaga loogu dhawaaqana waa leeyihiin haddii xarafkan xaraf ahaantiisa ku dhawaaq lagu yidhaahdo waa inaad ba ta ja waa inaad tidhaahdo haddii isimkiisa ku dhawaaq lagu yidhaahdana aljiimu attaa-u albaa-u waa inaad sidaa tidhaahdo wuxuu leeyahay haddaba wixii hal xaraf loo dejiyey xaraf ahaantiisa ku dhawaaqina waa inaad isimkiisii raadido tusaale ahaan asmaada carabtu hal xaraf keliya ay u dejiday oo hal xaraf keliya ay siiyeen waxaa ka mid ah damiirka mutasilka ah ee ku jira darabtu ta'daas keligeedi waa isim waa damiir xarafkaa ku dhawaaq inuu kuleeyahay markii aad icraabe darab markii aada soo icraabto tu faacil ha dhihin tu damiirun mutasilun mabniyun cala adammi fii maxali rafcin faacil ha dhihin maxaad samaynay haddaba isimkiisii waa inaad u laabato oo aada tidhaahdo attaa-u wuxuu leeyahay fayaquula uu yidhaahdo fi damiiri mutasili bilficli damiirka ficilka la xiriira uu yidhaahdo min naxwi darabtu damiirkaasoo darabtu ku jira tu faacil waa inuusan dhihin id laa yakuunu ismun haakadaa maxaa yeele isim sidaa ma noqdo tu isim ma noqon karo faasawaabu waxaa saxdaa an yucabira bismihi alkhaas aw ilmushtarak an yucabira bismihi alkhaas aw ilmushtarak waa inuu ka cabiro isimkiisa khaaska ah ama isimkiisa mushtarag ah waa inuu ka cabir uu leeyahay tu waa inuusan dhihin haddii aan tu loo ogolayn haddaba maxaa u furan wuxuu leeyahay laba wado mid kamid a ah u furan isimkiisa khaaska ah oo ah attaa-u waa inuu isticmaalo darabtuka kaafkaas ka waa inuusan dhihin muxuu samaynaa haddaba isimkiisa khaaska ha isticmaalo alkaafu ha dhaho darabna nuunta ku jirtaa na damiirun yuusan dhihin maxaa u furan isimkiisa khaaska waa inuu u laabto oo ah annuunu haddaba annuunu waa isim khaas ah oo na-daasuu khaas ku yahay alkaafuna kaad ayuu khaas ku yahay attaa-una taad ayuu khaas ku yahay ama dhammaantood isim mushtaraga ayay leeyihiin oo ah addamiiru lmuttasil ama addamiiru addamiiru waa mushtarak baynahumaa kaafku waa damiir nuuntu waa damiir taduna waa damiir addamiiru marka haddaad tidhaahdo waa isimkii mushtaraga ahaa oo saddexdooduba ay wadaageen fa yaquulu u yidhahdo attaa-u oo ah isimkii khaaska ahaa aw idamiiru faacilun ama waa inuu yidhaahdo damiirku waa faacil wa amaa maa saara bilxadfi calaa xarfin waaxidin wixii la jaray ee markii dambe hal xaraf uu ku soo haray falaa ba'sa bidalika wuxuu leeyahay sidiisa inaad ugu dhawaaqdo wax dhibaato a ma laha oo fataquul aad tidhaahdo fiimu llaahi fataquul aad tidhaahdo fiimu mubtada-un xudifa khabaruhu waa mubtada oo khabarkiisa la cadfay mu asalkeedii waxay ahayd aymun llaahi hamzadiisa waa hamsatu waslin hamsatu waslin ha ahaatee haddana hamsadaas way fatxisan tahay wax hamsadooda hamsatu waslin ay tahay oo isim ah oo hamsadaas haddana ay fadxisan tahay asaga keliyaha uga jira kuwa kale hamsadooda ama way kasrisan tahay ama way godan tahay haddaba asalkeedii waxaan soo sheegnay inuu ahaa aymun ullah sibaweyhi wuxuu yidhahday min alyumni baa laga keenay oo ah barakada waxaa haddaba loo isticmaalaa dhaarta carabtu waxay yidhaahdeen aymun ullaahi la afcalanna ilaahay baan ku dhaartee sidaas iyo sidaas baan yeelayaa aymunu haddaba waa mubtada khabarkeediina waa xadfan yahay oo wujuuban baa loo xadfay taqdiirkiisuna wuxuu yahay qasamii la afcalanna waa jawaabu lqasam carabta kelimadan isticmaalka ay isticmaalayeen baa ku batay kadib nuuntii bay iska jareenoo waxay yidhaahdaan llaahi liajli takfiif baa nuuntaas loo jaray haddana way sii takfiifiyeen oo waxay jareen ya-dii markaasay waxay yidhaahdeen amullaahi ama amillaahi way sii takfiifiyeen oo hamsadii bay jareen markaasay waxay yidhaahdeen mullaahi ama millaahi haddii la qabto haddaba mu-dan meesha taalla inay tahay aymunu oo la takfiifiyey oo halkaas xaraf laga soo reebay waxaa leedahay mu waa mubtada khabarkiisiina waa xadfan yahay oo wujuuban buu u xadfan yahay qowl kalaa jira oo dhahaya mu'daani wuxuu beddel ka yahay xarfu qasam oo waaw ah mullaahi waxay ka dhigan tahay sida qoladaani ay qabaan wallaahi ayay ka dhigan tahay waxay leeyihiin waawdii beddelkeedii ayaa miimtaani gashay waana qowl daciif ah sababtoo ah miimkaani hadduu beddel ka ahaan lahaa waawda oo xarfu qasam ah waawdu sida ay u fadxisan tahay bay miimtaanen u fatxisanaan lahayd oo waxaa la dhihi lahaa mallaahi miimta meeshaan taallana ama way godan tahay ama way hoos dhigan tahay liannahu bacdu aymunu maxaa yeelay aymunu ayuu bacdu yahay wa fii qi oo min naxwi qowlika qi nafsaka ka ahaaday waxaa kuu furan inaad tidhaahdo ficlu amrin inaad tidhaahdo qi macnaheedu wuxuu yahay is-ilaali asalkeedii waa qaa ayuu ahaa waawdaasi waa faaulkelimihii qaaftuna waa caynulkelimihii alifta u dambeydana waa laamulkelimihii laakiin yaabay bay kasoo gadoontay mudaarica marka la geeyo oo la yidhaahdo yawqii waawdaas oo faa-ulkelimaha ah way dhace sababtuna waxay tahay iyadoo saakinaabaa waxay dhacday bayna yaa-in maftuuxatin wa kasratin laasima istidqaal darteed baa loo xadfay markaasa waxaa soo haray yaqii oo wasankeedu uu yahay yacilu markii ficil amar la rabo waxaa macruuf ah in lasoo maro ficilka mudaaric ficilka mudaaric lam baa la gelinaa lam marka aada gelido waxaa leedahay lam yaqi ya-dii u dambeyda oo laamulkelimaha ahayd iyadana waa go-e sababta ay ugo ena waxay tahay hadda waa ficil mudaaric oo muctalul aakhira waxaa lagu jasmiyey xadfu xarfi lcilla marka yaqi baa kuu soo hartay yaqidan ogow ya waa xarfulmudaaraca kelimaadkii asalka ahaa qaafta keliya ayaa ka soo hartay oo caynulkelima ah ficil amar markii aad rabto xarfulmudaaracaha waa iska jare qi ayaa kuu soo hare calaa wasni ci haddii keligeed lagu istaagahaa usagti waa in loo soo jiito oo cih la yidhaahdo haddii laakiin la waslina qi nafsaka yaa zayd ayaa leedahay haddaba waxaa kuu furan uu leeyahay kelimadii caynkan ay hal xaraf uu ka soo haray inaad tidhaahdo inaad isticmaasho xarafka nafsad ahaantiisa oo aad tidhaahdo qi waa ficlu amrin liannahu min alwiqaaya maxaa yeele wiqaayo baa laga keenay fa in kaana mawduucan calaa xarfayni haddii laakiin laba xaraf loo dejiyey oo laba xaraf uu ka kooban yahay nutiqa bihi sidiisaa loogu dhawaaqaa ee asmaadii u laaban maydid fa taquulu waxaa leedahay man ismu istifaamin baa leedahay man waa isim laba xaraf baana loo dejiyey oo miimta iyo nuunta ah markii aad icraabee asmaadeedii aadi maysid oo dhihi maysid almiimu wannuunu maya sideeda ugu dhawaaq man ismu istifaamin dheh wamaa ashbaha daalika iyo wixii la mid ah walaa yaxsunu an yuntaqa ma habboona ayuu leeyahay in lagu dhawaaqo can ilkelimati bixuruufi hijaa'ihaa kelimada labada xaraf ka kooban xuruuf hijaageeda in loo laabto sax ma aha fa yuqaala markaas la yidhaahdo almiimu wannuunu ismu istifaamin in la dhaho ma qurxanuu leeyahay oo maxaa qurxan haddaba sideeda ugu dhawaaq walidaalika saa daraaddeed kaana qowluhum nuxaada qowlka ay yidhaahdeen al fii adaati tacriif ay dhaheen aqyasa wuu ka qiyaas badan yahay min qowlihim ay yidhaahdeen alif wallaam nuxaadda qeyb ka mid ah ayaa xarfu tacriifka marka ay sheegayaan waxay yidhaahdaan alif wallaamu oo waxay u laabtaan asmaadoodii bay u laabtaan saas laakiin waxaa ka qiyaas badan uu leeyahay qaacidada hadda aan ku soconno marka la fiiriyo in sideeda loogu dhawaaqo oo al la yidhaahdo qaacidada hadda aan soo qaadanayna waxay tahay hadduu hal xaraf ka kooban yahay ayaa waxaa loo laabtaa isimkiisa laakiin laba xaraf hadduu ka kooban yahay sidiisa loogu dhawaaqaa xarfu tacriifkuna laba xaraf buu ka kooban yahay oo ah hamso iyo al saas daraaddeed waa in sideeda loogu dhawaaqo oo la yihaahdo al sida ibnu maalik uu yihaahday alxarfu tacriifin aw illaamu faqad fa namatun carafta qul fiihi namad wallahu aclam